xaraf loo nisbeeyey ficilkii almujaradi la dhartiray halaaثatu abniyatin owsaan saddexa facalaa u sugnaaday ka bedelo facala waana wesinka ugu badan ficilka hulaasiga ah facala sababta keenaydana waxay tahay fadxada caynta saaran fadxadu waa akhafu اxarakaat waa xarakaadka midda ugu fudud fadxadu saas darteeda ficilka ulaaiga facla ugu badan isagaa ugu badan wadaalika tusaalihiina ka nasara oo kale weeye iyo wadaraba nasara waa facala daraba waa facala iyo facila u sugnaaday waa wesinka labaad facila waa ka yar yahay facala laakiin xagga badnaanta isagaa ku xiga sababtuna waxay tahay kasrada culays leh kasradu xoogaa waa culusta sidaasaa keentay inuu ka yaraado facaladii marka faacila sida ka samica waa maqlaya waa calima waa ogaada iyo waa facula facula facula waa wasniga ugu yar hulaaثiga awsaantiisa sababtuna waxay tahay damadu waa ashalu xarakaat waa inta xarakaada midka ugu culus weeye saasaa waxay keentay inuu yaraado faacula ka deeqsiyu noqday waxasuna waa wanaagsanaaday oo kale marka awsaantaas waa asalkii weeye oo hulaaiga ficilka oo mujaradka wa khaasatan markuu musamaha yahay oo uusan ahayn mabniyu lilmajhuul sidaasuu ku yimaadaa sidaasuna u kala badan yahay walilficli ficilkii waxaa u sugnaaday ficilkii alrubaaciyi ee afarta xaraf loo nisbeeyey ficilkii almujaradi ee mujaradka ahaa binaaun wasni binahaasoo waaxidun keligiisa hal wasinuu leeyahy rubaaci mujarad ah hal wasinuu leeyahy faclala faclala ayaa u sugnaaday faclala kadaxraja wuu dildiliyey fuustadii ama barmiilkiiu dildiliyey taayarkiiu dildiliyey wa carbadda waa dabeecad xumaaday idaa saa'a khuluqu dabeecaddiisu markay xumaato carbadda idaa saa'a khuluqu halkaas waa sinuu leeyi walaa yakuunu lismu isimkii ma ahaado isimkii almutamakinu ee mucrabka ahaa bimuxrab lagu yidhi waxaa meesha ka baxay mabni mabniga isaga way dhici kartaa inuu ka yaraado saddex oo laba noqdo ama hal xaraf noqdo laakiin isim mutamakin ah saddex xaraf kama yaraa karo ficilna saddex xaraf kama yaraa karo isim mutamakina ah marka la yidhi maxaa baxay isim mabni ah wuu ka yaraa karaa saddex laba xarafuu noqon karaa sida fi oo waxaan rabaa isim waxaad tidhaahdaa naa oo kale darab naa oo kale hal xarafna noqon karaa sida darabtu tadeedoo kale darabtu ta'deedoo kale walaa yakuunu ma ahaado alsmu isim isimka almutamakinu ee isimnimadiisa makansaday waxaa loola jeedaa isimka muxrabka alismu lmuxraba loola jeedaa wala alficlu ficilkii aqala wax ka yar min alaaثati axrufin saddex xaraf saddex xaraf wax ka yar ma noqon karaan waa isim mucraba iyo ficil oo dhan faydaa ra'ayta markaad aragto aqala wax ka yar min daalika saddex faclam ogow annahu lafdigaas xudifa in laga xadfay minhu lafdiga xaggiisa shay-un wax haddaad aragto isim oo mucrab ah oo ka yar saddex xaraf ama ficil ka yar saddex xaraf waxaad ogaataa lafdigaas waxbaa laga xadfi ee asalkii intaas ma ahayn waxbaa laga xadfi walaa yakuunu ma ahaado alismu isimka almutamakinu oo mucrabka mutamakin waa isim mucrabaha loola jeedaa waa isim makansaday isimnimadii oo aan xaraf shabihin walaa yakuunu ma ahaado alismu isimka almutamakinu oo isimnimadiisa makansaday walalficlu ficilkii aqala wax ka yar min alaaثati axrufin ficilha kala qaadin ficil saddex xaraf ka yaru ma jiro faidaa ra'ayta markaad aragto aqala mid ka yar min daalika saddex faclam ogow annahu lafdigaas qad xudifa waxaa laga xadfay minhu lafdiga shay-un waxbaa laga xadfay waxaad aragtay isim muxrab ah ogow waxbaa laga xadfay sidaas ula soco tusaalena waa kan wadaalika tusaalihii naxwu yadin gacan iyo wadamin dhiig oo kale wey yadun hadda waa ism mucraba waana laba xaraf waxaad leedahay laamtiya xadfan fadi iyo cayntiya jooga asluhu yadyun damun asalkiis muxuu ahaa damyun o damwun waxaa xadfan ma wow amase waaye a laysku haya marka aslu yadin muxuu ahaa yad yun aslu demina muxuu ahaa dam yun ow dam wun ah, wow ama ya ka xadfan asalku sidaasuu ahaa taas waa isimkii oo aan aragnay asagoo ka yar saddex xaraf laakiin aan ogaanay in xaraf ka xadfan yahay haddana ficilkii oo aan aragnay asagoo saddex xaraf ka yar laakiin aan ogaa doonno in wax ka xadfan yihiin waxa w waa naxw qul oo kale weeye waa naxwu qul wa bic qul dheh bic gad hadda qul waa ficlu amar waana ka yaryahay saddexa waa laba xaraf bic waa ficlu amar waana ka yaryahay saddex xarafo waa labo laakiin waxbaa ka xadfan cayntiyaa xadfan ah, fadi iyo laamti qul fadi iyo laamtia joogo hadda haddii la yidhaha miisaan hala saaro qul maxaan leenahay ful haddii la idhahdo bi bina waa la mid fadi iyo laamtiya jooga cayntiya maqan haddii la idhahdo bi miisaan saaxaa dhehe fil sababtoo ah asalku qul wuxuu ahaa waxaa leedaha mudaaricu ka yimid amarkuye wuxuu ahaa taquulu waxaad gelidaa caamil jasmiye lam taquul iltiqaa shaakirina imaana sababtoo ah xarafka jaasimka wuxuu reebayaa ficilka xarafka ugu dambeeya cayntuna waa reebaneen taqulu wowdu waa reeban sooma laamtuna caamilka jaasimkaa reeba laba xarafoo oo reebana kulma marka maxaa la samaynaa laba xarafoo reeban hadday kulmaan labada xarafaa la fiiriyaa haddii mid xarfu cillo yahay midna saxiix yahay xarfu cillaha la xadfaa xarfu cillaha la xadfaa maxay noqotay lam taqul amarka markaad joogto waxaa la tuuraa xarfu anaytaha iyo caamilka jaasimka marka maxaa la idhaha qul lm tabi lam tabi b marka waxa weya qul maxaa ka xadfan cayntii oo ahayd wow bina maxaa ka xadfan cayntii oo ahayd ya marka ma jiro isim mucrab ah ama ficil oo ka yar saddex xaraf haddaad aragtana maxaad leedahay lafdigan waxbaa ka xadfan marka la wax la miisaamayo waxaan soo ogaana dersigii hore carabtu xuruuf ay u dejiday miisaanka haddii kelimada la miisaamaa saddex xaraf ay tahay xarafka ugu horeya fa ay u dejiyeen xarafka labaadna cayn xarafka ugu dambeeyana lam haddii ay kelimada la miisaamaa waxa la miisaamaana oo xuruuftan loogu talagalayn waa xuruufta usuusha haddii kelimadu ay ka badan tahay saddex xaraf laam labaadaa la soo celina hadday ka badan tahay afar laam saddexaadaa la soo celina ka waran kuwaas waxay ahan xuruufta asalka ka waran haddii haddii xuruuf siyaadaha ku jirto kelimadda oo aan asal ahayn xarafka siyaadadaa sidiisa loogu dhawaaqa waxba xaraf kale laguma aadiyo markuu ku jiro mawsuunka lafdiga la miisaamayo markuu ku jiro sidii loogu dhawaaqi jiraa wasniga loogu dhawaaqa tusaale hadde haddii lagu yidhaahdo waxaad miisaan saartaa intasara hadda mujarad muxuu ahaa naasara ficilkan usuusha xuruufta asalka waa meeqa xaraf waa saddex waa nuunka saadka iyo ra'da waxaa loo bineeyey iftacala loo bineeyey waxaa lagu daray hamso iyo nuun intasara a layidhi markaasaa lagu yidhi miisaan saar waxaad samayne xuruufta siyaadadaa sidoodaad ugu dhawaaqe hamsadaa hamsanimaad ugu dhawaaqe ta'dana waxa waye nuunkana nuunnimaad ugu dhawaaqe ah, waxaan rabaa ta'a ku jirta sooma nuun kuma jire ta'a ku jirta siyaada ta'da ta'nimaad ugu dhawaaqe hamsadaa hamsanimaad ugu dhawaaqe ta'dana ta'nimo xuruufta kale saddexdaa saddexdii xaraf saar oo fa cayn lam intasara miisaan saara la weyy iftacala intasara iftacala fiiri nuunka faad ka dhigtay saadkiina waxaad ka dhigtay cayn ra'dana laam hamsadii iyo tacdiina sidood yaad ugu dhawaaqa xarafka siyaadadaa sidiisa loogu dhawaaqa haddii lagu yidhaahdo istakfara istakfara saddex xarafa asala afara waa dhaaf afara saddexdaasa asala saddexda xaraf oo kale waa ziyaado istakfara aa lagu yidhi miisaan saar marka hamsada iyo siinka iyo ta'da sidoodaad ugu dhawaaqe saddexda xarafoo dambena fa iyo caynaad ka cabala maxaa leedahay istafcala waa kaasa istafcala waxaa lagu yidhi istikfaar istikfaar miisaan istifcaal istifcaal marka fiiri marka wuxuu ku yidhi wa kullu maa xaraf dhammaantiis laa yuqaabilu aan ku aadayn xuruufalmiisaani xuruuftii miisaanka fahuwa zaa'idun waa iska zaa'id xuruufta miisaanka asalka xarafka aan ku soo aadin ee sidiisa loogu dhawaaqo xarafkaas zaa'idaa la yidhaah zaa'ida kelmadda asalkuma ahan xarafka asalka waxaa lagu yaqaanaa fa'da caynta laamta laamta labaad laamta saddexaad kuwaas ku ada hadduusan ku aadina sidiisa loogu dhawaaqo maxaad ogaane zaa'id inuu yahay xarafka asalkaana waxaa lagu yaqaanaa xuruuftaanu ku aada xuruufta asalkaa ku aada markaasaa laga cabira sidaas wa kullu maa xaraf dhammaantiis laa yuqaabilu aan ku soo aadayn xuruufalmiisaani xuruufta wax lagu miisaamo fahuwa xarafkaasu zaa'idun waa zaa'id isimka waxaan ogaanay waxaa ugu yar hadduuba isim mucraba yahay saddex xaraf siyaada waa lagu dari karaa siyaada xuruf siyaada in lagu daraa la arkaa xuruuf siyaada in lagu daraa la arkaa marka xuruufta siyaadada lagu daro ilaa hal kuu gaari karaa ilaa hal kuu gaari karaa ficilkana waxaan ogaanay waxaa ugu yar saddex xaraf asna xuruuf siyaada haddii lagu garo halkuu gaari karaa taasuu noo sheega wayantahi waa ku dhammaadaa alismu isimka biziyaadati bisababi ziyaada ziyaadada sababteed ilaa sabcatin toddoba xaraf isimka inta la siyaadiyo oo siyaado lagu daro toddoba xaraf u gaaraa kama badan karo sideed xaraf ma jiro ah, isim sideed xarafa ma jiro lama arko toddobuu ku gaaraa mujaradkiisa wa ogeyna shana ugu yareen ah, ah, ugu badneedan rabaa shana ugu badneed mujarad isim ah isim mujarada shana ugu badneed laakiin marka ziyaadooyin lagu daro ilaa halkuu gaari karaa toddobuu gaari karaa wayantahi اsmu isimku wuxuu ku gaaraa biziyaadati bisababi ziyaada ilaa sabcatin toddoba xarafuu ku gaaraa toddobo waa ziyaaduu ku gaari karaa mujarad m yantahi waa ku dhammaana wey halkaasuu ku dhammaana macnaa meesha ugu dambayduu gaari kara wey meel ka dambayda ma gaari karaa loola jeeda wayantahi waa ku dhammaana markuu gaaro alismu isimka min siyaadati bisababi siyaada ilaa sabcatin toddobuu ku dhammaana macnaha waa meesha ugu dambaydu gaari karo meel ka dambayda ma gaari karo oo ma dhici karto inuu sideed xaraf gaadho wadaalika tusaalihii naxwi istikfaar oo kale weeye istikfaar hadda saddex xaraf ah asalka ah wakaynka faada rada afar xarafaa siyaada lagu dara saddex xaraf keliyaha asala afar xarafaa siyaada waa hamsada waa siinka waa taada waa alifka afar xarafa ziyaada toddobuu gaaray marka meel ka dambeyda ma gaari karo isimkaanu asalkiisa waxa weeyaan wuxuu ahaa hulaaثi afrun dhaafitaanu ahaa wاlficlu ficilkuna yntahi wuxuu ku dhammaadaa ilىa sitaةi lix ficilka waxaan ogeynay mujaradkiisa waxaa ugu badnaa afar ficilna waxaa ugu yaraa saddex haddii siyaadooyin lagu daro wuxuu ku dhammaadaa lix isagu toddoba xata ma gaaro waalficlu ficilku yantahi waa ku dhammaadaa biziyaada bisababi ziyaada ziyaado sababteed ilaa sittatin lix ayuu ku dhammaadaa wadaalika tusaalihii naxwu istakfara wey ah, afara oo ah saddex xaraf ah asala afara waxaa lagu daray saddex kale saddex kale waa hamsada iyo siinka iyo taada istakfara wazaa'idu xarafka zaa'idkaa ama isim ha ku jiro ama ficil ha ku jiro marka miisaan la saara lafdigiisaa lagu dhawaaqa wuxuu ku yidhi wazaa'idu xarafka zaidka yucabaru waxaa laga cabiraa canhu xarafka zaa'idkaa filmiisaani miisaanka dhexdiisa bilafdi lafdigiisa lafdigiisaa lagu dhawaaqa ee fa lagama cabiro cayn lagama cabiro laamna lagama cabiro laakiin halkaas waa inaad ogaataa kitaabkuna waa noo keeni doonaahe xuruufta siyaadada laba loo qaybiyaa ziyaada mukarara iyo hayru mukarara siyaadada maxaa loo qaybiyaa labo mukarara hayru mukarara siyaadada oo lafdigeeda laga cabiraa waa hayru mukararada ee mukararada ma siyaadada mukararadaa asagaa soo wada xarafka asalkaa waxa oo ka horeey wixii laga cabira laga cabira ah, siyaadada mukararada xarafka oo ka horeeya wixii laga cabira laga cabira kiyaa lagu soo celine laakiin siyaadadan uu kuleeyahay sideeda loogu dhawaaqa marka miisaan la saara waa siyaadadee waa ziyaada hayru mukarara waa siyaadada aan mukararada ahayn waa siyaadada aan mukarara ahayn mukarara waxaa loola jeedaa xarafkii asalka ayaa la soo celina xaraf asal ahaa a ah, mar kale la soo celina taasaa la siyaada mukararaan ah, siyaaday kayru mukararaana waxay tahay xaraf kalaa lagu soo daraa kelimadii xuruftii asalka la soo celima mid ka mida mid kamida la soo celin ma laakiin xaraf kalaa lagu soo dara kelimadda asalkeedii marka ziyaadada hayru mukararada ah marka miisaanka la saaraa waxaa laga cabiraa xarafka zaa'idka lafdigiisa lafdigiisa laga cabira duu sin yahay sina laga cabira duu hamse yahay hamsa laga cabira hadduu taa yahay taa laga cabira laftiisa laga cabira wuxuu ku yidhi wa zaaidu xarafka zaa'idka waa siyaadada khayru mukararada ahe yucabaru waxaa laga cabiraa canhu xarafkaas xaggiisa fi lmiisaani bilafdihi fataqulu waxaa leedaha fintasara maala waa tusaale intasara miisaan saaraa lagu yidhi nuuntu waa asal saadku waa asal raaduna waa asal waxaa siyaadaha hamsada iyo taada waxaa la rabaa nuunka infa lagu aadiyo soodkana cayn lagu aadiyo ra'dana laam lagu aadiyo saddexdaas ila waa asale hamsadana hamsanimo loogu dhawaaqo ta'dana ta'nimo loogu dhawaaqo wuxuu ku yidhi fataquulu waxay leedahay fintasara maalan waa tusaale inahu intasara calaa wasni iftacala aad leedahay iftacala fiiri hamsadii hamsanima lagu dhawaaqay nuunkiina fa laga cabiri ta'diina ta'nimadeedii lagu dhawaaqay saadkiina cayna laga cabiray raadina lam khalaas ila almubadala xarafka laga soo bedel qaatay maahane min taa ifticaal waxaa jira xaraf ziyaada oo weliba ziyaado kayru mukarara ah oo aan lafdigiisa laga cabirayn ee wax kale laga cabiro waa maxay taada la ydhaha taau iftacala marka lagu yidhaahdo isimka ulaaiga awsaantiisa waxa ka mid ah iftacala marka laba xaraf lagu siyaadiyo taadaas oo la yidhahdo taau iftacala haddii fa'du ay saab tahay ama daad tahay ama da tahay ama da tahay taadaas maxaa loo bedelaa da aan dhibic lahayn haddii fa'da kelimadda iftacala loo dhisaa fa'du ay daal tahay ama daal ama zayna maxaa laga cabiraa daal aan dhibic lahayn taada iftacala waa arki doona waa nuucaas marba haddii lagu idhaahdo kelimadan iftacala u dhis iftacala u dhis tada mogta fadiyaa ka horaya kelimadda fada gadaalkeeday dhacdaa soo maaha fadaa la fiiriyaa markay saad noqoto daad da da afartaas mid ka mid a ah hadday fadu tahay maxaa laga dhigaa taada da aan dhibic lahayn haddii ay noqoto fadu daal daal zaay saddexda hadday noqotana maxaa taada laga dhigaa daal marka xarafka daalkaas iyo da'daas yay bedel ka yihiin tadiya bedel ka yihiin marka miisaan la saarayo ayaga lagu dhawaaqi maa tadiya loo laaba marka miisaan la saarayo ayaga lagu dhawaaqi ma ayaga waa xaraf saa'ida soo maaha lagu dhawaaqa maxaa lagu dhawaaqa tadi ay bedelka ka ahaayeen masalan sabara saad iyo ba iyo ra soo maahan waxaa lagu yidhi calaa wasni iftacala u dhis istabara haye tadi hay dhacday bacda saad soo maahan u bedel maxaa leedahay istabara ah, istabara markaasaa lagu istabara miisaan saar dhihi maydid marka ifdacala dhihi maydid dadan ku dhawaaqi maydid tadii ay laga soo bedel qaataad ku laabane istabara miisaan saar iftacala ah, saasaad leedahay maala waxaad tidhaahda daraba daraba daraba iftacala u dhis itaraba haye u bedel marka taadaan da u bedel idaraba soo maaha idaraba waxaa lu yidhi miisaan saar maxaa dhehe iftacala taadi asalkaad ku dhawaaqayda taadi asalka aheed ayaad ku dhawaaqayda afcaal akara akara akara akara iftacala u dhis takara waaa taada u bedel daal iskuna idqan haddaa rabto adugu waad arki doona waxa ku banaane idakara soo maahan idakara miisaan saara la weed iftacalaad leeda marka daalka ama se daada oo ka soo bedel noqdo ka yimid taada iftacala markaad miisaan saar lagu yidhaahdo ayaga ku dhawaaqi mayd maxaad ku dhawaaqe tadi iftacala tadi iftacalo asalkeedaad ku dhawaaqe wuxuu ku yidhi wa zaa'idu xarafka zaa'idkaa ah yucabaru canhu waxaa laga cabiraa fi lmiisaani miisaanka bilafdihi fataqulu waxay leedahay fintasara maala inahu calaa wasni iftacala ila almubadala xarafka laga soo bedel qaatay maahane min taai ifticaal oo ah ama daal labada mid weeye fainahu xarafkaas bedelka ka tada laa yucabaru canhu lama cabiro bilafdi lafdigiisa lagama cabiro lafdigiisa lagama cabiro bal iskaba daaye yucabaru waxaa laga cabiraa bitaai ta taa laga cabira tadii asalka ahe fanaxwu isdabara haddee dadaanu taay ka timi fanaxwu isdabara oo kale calaa wasni iftacala uu ahaaday saasaa loogu dhawaaqa calaa wasni iftacala halkaana wuxuu kugu sheegaa siyaadadu hadday mukararo tahay ayadana lafdigeeda waxa weeyaan lagama cabiro ee waxa laga cabira xarafka ka horreeyo asalka oo soo laalaabtay xarafkaas wixii laga cabiro siyaadada horan ka soo hadlaynay oo lafdigeeda laga cabira maxay ahayd hayru mukarara waa tana mukararadii wuxuu ku yidhi wakadaa sidoo kale waxa ah oo aan lafdigiisa laga cabirayn almukararu xarafkii lasoo soo celcelishay lililxaaqi ilxaaq loo soo celcelishay o ayrihi kayri ilxaaq ziyaadada mukararada qayb ka mida waxaa loo soo celcelshaa waa la dhaha ilaaq isagaa noo sheega ilaaqa ilaaqu waxay tahay kelimad aal raba in laga dabageeyo kelimad kaloo ka xuruuf badan si ay isku wasni u noqdaan kelimad xuruufteedu yar tahay ayaa wax lagu dara maxaa loogu dara in laga dabageeyo kelimad ka xuruuf badan si ay isku wasni u noqdaan waa ilaaq man w macnana soo kordhima xuruuftaas lagu dara ayrihina wxuu ula jeedaa kelimadaa xaraf lagu daraa maxaa logu daraa inuu macno soo kordhiyo marka mukararadiya maxay u qaybsameen lililaaq aw lilmacna ah, xaraf loo soo celcelshay lililaaq iyo mid loo soo celcelshay lilmacna midna macno inuu tusaa loogu talagalay midna macno wax macnaa soo kordhi maaye waxaa loogu talagalay ilxaaq kelmaddaanu kelmadaas inay la wasni ekaato marka marba hadday siyaadadu mukarara tahay lafdigeeda laga cabiri maa marka miisaan la saaro ee waxaa laga cabiraa xarafka ka horeeya asalka oo la soo celiyey waxa laga cabiro hadduu yahay cayntii oo lasoo soo celshay caynaa laga cabira laamtii oo lasoo soo celshay haduu laama laga cabira wuxuu ku yidhi waa waakadaa sidoo kale waxaa ah oo aan lafdigiisa laga cabirayn almukararu kii la soo celceliyey lililxaaqi ilxaaq dartiis loo soo celceliyey o kayrihi kayr ilxaaq oo macno ah fainahu xarafka mukararkaa yundaqu bihi waa lgu waa lagu dhawaaqaa fainahu xarafka mukararkaa yundaqu waa lagu dhawaaqaa bihi xarafka min nawci maa xaraf nuuciisa lagu dhawaaqa qablahu isaga ka horreeyey xarafka ka horeeyo asalka sida loogu dhawaaqa loogu dhawaaqa wadaalika tusaale naxwu jalbaba wey asalka ficilkan wuxuu iska ahaa jalaba jalaba saddex xarafuu ahaa waxaa la doonay in daxraja daxraja inuu la wasni ekaado daxraja daxraja markaasaa laamti ba'di fiiri ba'diyaa la soo jecelshay markaasaa la jalbaba jalbaba daxraja sow islama eka weligiis waa ku wasniyuu noqona daraja yudaxriju daxrajatan jalbaba yujalbibu jalbabatan sina ku khilaafi ma maxaa lay mulxaqaa la yidhahdaa mulxaqu mulxaqu biga marna ma khilaafayo hadda marka fiiri daxraja marka miisaan la saar xaa la dhahayey faclala soo maahan jalbaba haddii lagu yidhaha miisaan saar labada bood bada dambayda siyaabaha soo maahan waaad ka cabira bada hore waaad ka cabirto bada hore aan ka cabirayna laam soo maaha ayadaana laam ka cabir jalbaba miisaan saa aclala marka fiiri xarafka dambe waa ziyaado haddana lafdigiisa ka cabir mayno maxaan ka cabiraynaa xarafka ka horeey wixii laga cabiray jalbaba calaa wasni aclala aan leena maaa bada horea laama ah. laam laga cabira laamkay ka cabira iyadana siyaadada mukararadaas mukararana waxaa loo leeya fiiri badiyaa soo laabatay sooma jeedid badiya mar kale soo laabato oo la soo celsho waqad baca hadda jalbaba siyaadadeedu waxay ahayd lililxaaq jalbaba ba'dan siyaadada maxaa loo keenay in laga dabageeyo wasnigan oo jalaba ah in laga dabageeyo daxraj marka waa ziyaado mukarara oo ah lililxaaq haddana ayadoon ilxaaqaynu ku keena facala waxaad u dhistaa facala si ay u faa'iidaydo tagiir waqadaca asalku wuxuu ahaa qadaca waa gooy waa gooy qadaca waa googooyey wey googooyntii waa badiyey maana halgooy qadaca hal maruu jaray ah laakiin marka cayntiia lasoo laba jerceliyey waa siyaada mukarana sooma jeeda caynti asal soo ma ahayn cayn kala lagu daro laba cayn wey hadhow marka cayntaas markaan miisaan saarayn maxaan ka cabiraynaa caynta wixi aan ka cabiro maxaan leenahay facala miisaan saara lagu yidhi waxaan rabaa qadaca aan rabaa qadaca waxa weeye qadaca dacdii dacdiyaa lasoo laba jercisho soo maaha qadaca dacdiyaa lasoo laba jercisho da'daas tan hore waa asal midda dambena waa ziyaado waa la isku idqaama waa laba da'ood maxaan ka cabiraynaa hadhow caynaan ka wada cabirayna maxaa yaele midda hore cayn laga cabiraya soo maha caynkaasaan ka cabirayna waxa lagu lehay qadaca saar miisaan facala marka dacdii ziyaadadahayd maxaan ka cabirnay dacdi asalkeed wix laga cabiray oo ka horreeyey tiyaan ka cabirnay sidaasaad ka cabire waxaana loo siyaadiyey tan maahan ilxaaq kelimad kale in laga dabageynaya maaha ee waa maxay lilmacna waa maxay litaksiir badin waa googooyey wey qadaca waa jarjaray oo jarjaristiuu badiy hal maruu jaray maaha in badanuu googooyey wey wuu ku yidhi falwalu midka horeeyo jalbada ah calaa wasni faclala weeye waani midka labeeyo qaطacana calaa wasni facala wey wa xuruufu ziyaada ziyaadada meeqaan u qaybinay mukarara wa hayru mukarara mukarara iska daa xuruufulhijaa'iga mid kastaa noqon kara xuruuf gaara ma laha mukararadu laakiin xuruuftan hadda lasoo la soo sheegi doono waa ziyaadada hayru mukararada ah marka kelimad lagu dara xaraf ziyaadaa oo hayru mukararaa xarafkii la raba la iskagama dari karo xuruuf gaara ah wey ah, xuruuf gaarah lagu siyaadiya kelimadda waa toban xaraf waana kuwa halkan uu noogu sheegayo siyaadadaasna waa siyaadada hayru mukararada ah ama almukarara waxa weyaan xuruufta hijaaga kii la doonaa laga dhigi kara wuxuu ku yidhi wa xuruufu ziyaadati ziyaadada xuruufteeda casharatun toban weeye laakiin siyadadaas waad ogaatay waa hayru mukararada yajmacuhaa xuruuftaas waxaa kulminaya qowluka aad tidhaahdo sa'altumuuniihaa tobankii waa kaasaa sa'altumuuniihaa waa siin hamso laam ta miim waw nuun ya ha alif waa tobankaas xaraf macnahoodu maahan tobankaas xaraf meeshaad ku aragto waa ziyaado war maaha saas waxaa dhacda inay asal yihiin hadda fiili sa'ala siin iyo hamso iyo lamsa maaha saddexduba asal marka macnaheedu maahan tobankan xaraf meeshaad ku aragto waa ziyaado laakiin macnaheedu waa maxay haddii kelimad lagu siyaadinaa xuruuf siyaadaduna kayru mukararad tahay tobankan waxaan ahayn ma noqon karaan sidaas weeye haddii kelimad xuruuf lagu siyaadina siyaadaduna kayru mukararaad tahay tobankan waxaan ahayn ma noqon karaan waa intaas laakiin ayagu asal inay noqdaan waa dhacda laakiin siyaadada kayru mukararada ah waxaan tobanka ahayn ma noqon karo wuu ku yidhi wazaa'idu xarafka zaa'idka qismaani duu qismayn laba qaybood midu saaxiib wey xarafka zaa'idka labo zaa'idun weliba siyaadada laga hadlaa siyaadada laga hadlaa siyaado dhan isku soo darba xagga macnaha laga fiirina haddeer wa zaa'idu xarafka zaa'idka ah qismaani duu qismayn waa laba qaybood mid saaxiiba zaa'idun mid siyaado ah limacnan liajli macna macno daraaddiis waa zaa'id wuxuuna siyaado u noqdo loo keenay inuu macno dheeraada keeno inuu macno dheeraada uu keeno sidaasaa loo loo keenay wadaalika tusaalihii ka siini waa siinka oo kale iyo wataai ta'da siintaas iyo ta'daasoo fi stakfara ku sugan asalka waxau ahaa hafara saddex xarafaa asal aheed hamsada waa hamsatulwasli de marmaray dhece iyadu marna waa sugnaataa dee hadalka lagu bilowdo waa sugnaane haddii laakiin hadda wax ka horeey iyo waxa ka dambe laysku qabto iyadu meesha waa ka baxe oo wastakfara hadii la yidhaha wastakfara marka saddexdan xaraf oo la soo kordhiyey macnay soo kordhinaya macno dheeraada oon kelimaddu markii hore lahayna keenin khafara markay ahayd kelimaddu mujaradkaa dembigiisii u dhaafay ahayd ah, dembi uu ka galay uu u dhaafa khafara dembigiiu u dhaafay siin iyo ta iyo hamsaa lagu daray waxay noqonayaan darab istakfara dembiga in loo dhaafuu weydiistay wey oo uu dalbaday dalabay soo kordhinayeen istakfara dembiga in loo dhaafo uu weydiistay ah, kharaja waa baxay ay ahayd siin iyo ta iyo hamsatulwasl ku dar istakraja bixid ayuu dalbaday cafaa wuu cafiyey waa cafiyey istacfaa cafisuu dalbaday wey cafis ayuu weydiistoo dalbaday soo ma jeedid marka maxay soo kordhinayeen siintiiyo taadii dalab wuxuu ku yidhi wazaa'idu xarafka dheeraadkaa qismaani duu qismayni laba qaybood miduu saaxiibo weeye zaa'idun mid dheeraad ah limacnan liajli macnan macno daraaddiis dheeraad laah oo macnuu soo kordhina wadaalika tusaalihii ka siini waa siinka iyo wataaytaada ku sugan fi stakfara fa innahumaa siinka iyo taada lidalabi dalabay u sugnaadeen wa fi staxjara istaxjara adinu dhoobkii dhagax noqday dhoobkii awal dhoobu ah waa la qasay biyaa lagu qasay dhoobadii kadibaa la qalajiyo ama dabaa la sara ama qoraxa la dhigay muxuu noqonaa dhagax ah. awal caro cadi iska aha laakiin haddii inta laqooyo biyo lagu daro kadibna la qalajiyo waxaa dhacdaa dhagax cadi noqona oo qofkii lagu dhufto xataa waa daqra soo ma jeedid maxaa la leeyahay istaxjara diinu dhoobkii dhagaxu noqday hadda fiiri awal xajar xajar dhagax uu ahaa xajar dhagax uu ahaa laakiin istaxjara macnaheedu waa maxee maxay tusaydaa siinta yotaada soo kordhay fa innahumaa siinta yotaada ku jira istaxjara lisayruurati wataxwiil waxay u sugnaadeen ahaansho iyo wareegid waa isbedelay shaygii taxawala min adiiniyati ilى اxajariyati waa isbedelayo min adiiniyati iska bedelay halkuu isku bedelay ilى اxajariya dhagaxuu noqday marka waxaa leedahay lisayrurati wataxwiili ahaansho ama wareejin ayay faa'iideeyeen hadda awal diinu ahaa dhoobuu ahaa waa wareegey shaygii waa la wareeji waa la bedelay maxaa loo wareejiyey dhagaxnimo marka sidaas ay tusayaan diinta roob iskaga daa isaguu meeshiisii dhagax iskaga noqdana waa taxawul wareegid dhe isagaa wareegey dhoobkiyaa wareegey wuxuu ka wareegay min adiiniyati ila alxajariyati dhagaxnimo u wareegey dhagaxnimo u wareegey iyo wazaa'idun xaraf saa'id oo dheeraad ah lililxaaqi ilxaaq daraaddiisna dheeraad u ah iyo wanaxwi wixii la ah waxaa jira xaraf aan wax macnaa soo kordhayn ilaa keliya maxaa soo kordhaya kelimaddaanu inay la miisaan ekaato kelimad awal ay ka yareed oo ay ka wasni yareed intaas laakiin xagga macnaha waxba soo kordhima waxba soo kordhima iyo wasaa'idun xaraf dheeraad ah lililxaaqi haleeshiin kelimaddan la haleeshiinayo o laga dabageynayo kelimad kale oo la doonaa kelimadaas kale inay ku wasni noqoto iyo wanaxwi wixii la lamida ah. wadaalika tusaalihii kal waawe waawowda oo kale oo min kawara kawara xaggiisa ka ahaatay kawara asalka intaan wowda lagu darin kaura uu iska ahaa ah, kaura shayu shaygii waa bata kaura kaara saddexdaasuu iska ahaa waxaa la doonay kelimadan in laga dabageeyo jacfar iyadoo xuruufteedu waa yartahay kaura waa saddex xaraf jacfarna waa afar xaraf waxaa la doonay in laga dabageeyo kahura jacfar oo ay ku wasni noqoto markaasaa wowda lagu daray wowdu wax macnaha sooma kordhin marka cawthar haddii la yidhaha rajulun cawtharun waa nin kayr badan kayr badnaashadii badnaashadii waxba kuma soo darin awalna badnaashada kelmadda asalkeedaa tusayday keliya maxay soo kordhiday wowdu inay isla miisaan ekaadaan cawthar iyo jacfar markaa kelimadan cawthara waxaa laga dabageeyey jacfar hadhow marka cawthar waxay leedaha waa mulxaq jacfarna waa mulxaqu bihi cawthar waxay leedahay waa mulxaq jacfarna waa mulxaqu bihi ah, waxaana lagu yaqaanaa mulxaq ma khilaafayo mulxaqu bihiga xagga jamaca xagga taskiirka ma khilaafayo oo hadda jacfar haddaan tasdiirino jucayfir aan leenahay jucayfirun wrna kuwayru isku wasinay ku imaana agga taskiirka jacfar aan lena adaan taskirayno jucayrun wrna kuwayrun haddaan jamcu tagsiir ka dhigana jacfar maxaan leenahay jacaafira wrna maxaan leenahay kawaafira ma khilaafi karo waa inuu ku waafaqo fi اljamci wataصgiir wa kayrihi sidii aan soo niri jalbaba yaa laga dabageyey daxraja ma khilaafi karo mulxaqu ma khilaafo mulxaqu biga waa inuu waxaa weya hadday ficil hadday ficil yihin hadday asmaa yihiin halkaas maxaa kaaga soo baxa ilxaaqu asmaadana waa gala afcaashana waa gala asagoo afcaal galay maxaan ku soo miaalinay jalbaba oo mulxaq ah mulxaqu bihina yaa ahaa daxraja asagoo galay ilxaaqi asmaadana maxaan ku miaalinay cowthar oo mulxaq ah mulxaqu bihina yaa ahaa jacfar marka ilxaaq wuu galaa afcaasha iyo asmaada labadaba mana khilaafa mulxaqu mulxaqu bihiga hadduu ficil yahay isku mudaarica isku wesinu ku imaana maadigu waa isku wesin waxa weya masderku isku meelu ku imaana hadduu ism yahayna janacii jancu tagsiir iyo taskiirkii kulligood waa iswaafaqayaan wuxuu ku yidhi kal waawi sida wowda ku jirta min kawhar fainahaa wowdaas ziidad waa la siyaadiyey lililxaaqi si looga dabageeyo kaurada bijacfar si looga dabageeyo saasaa loo soo siyaadiyey fainahaa wowdaas ziidad waa la siyaadiyey lililxaaqi in la haleeshiyoo laga dabageeyo bijacfar waa macna alilxaaq muxuu yahay horta ilxaaq macnihiisu waa macna alilxaaq ilxaaqa macnihiisu jaclu kelimatin waa in kelimada laga dhigo calىa mihaali ukraa calىa wasni kelimatin ukraa kelimad kale miisaankeeda in isku wasni laga dhigo wey maxay tahay macnaha ilxaaqa wa macna ilxaaqi ilxaaqa macnihiisu jaclu kelimatin waa kelimad in laga dhigo calىa mihaali ukraa calىa wasni ukraa kelimad kale wasnigeed oo ay isku wasni noqdaan intaas weeye maxaa lagu gartaa xuruufta siyaadada xuruufta siyaadadaa saa lagu gartaa wa tucrafu waa la gartaa ziyaadaة اlxarfi xarafka siyaadanimadiisa fi lkelimati kelimadda dhexdeeda uu siyaado ku yahay bian yakuuna inay u sugnaato lahaa kelimadda macnan macne biduunihi biduuni اxarfi اlmasiid xarafka la siyaadiyey ka sokay waxaa lagu gartaa xarafka siyaadadaa kelimadda waa inay macno asala leedahay haddii laga saaro xarafka siyaadada haddaad aragto kelimad xarafkan marka laga saara macno leh haddii xarafkii lagu soo darana macno waa yeelane haddii laga saarana macnay leedahay waxaad tidha xarafku waa ziyaado waa ziyaado isagu macnihii markuu soo kordha macno kale ha siyaadiyo ama yuu siyaadin haddaad aragto kelimad xarafka haddii laga saaro macno beelayda macnaa yeelame haddii lagu darana macna yeelane waxaad tidhaa xarafku waa asal xarafkaas waa asal xarafku waa asal marka calaamada koobaada lagu gartaa in xarafkanu zaa'id yahay waa maxay waa haddii xarafka laga baxsho kelimaddu inay macno yeelanayn haddii lagu soo daro macno hama ha kordhiyo ama yuu kordhiyo in uu xarafku asal yahayna maxaa lagu garanaa taas cagsigeed haddii xarafkan kelimadda laga saaro waa macno beele macno yeelada me marka waxay leedaha xarafka asalha marka maadaama markii laga saaray kelimaddii macno beeshay wa tucrafu waxaa lagu gartaa ziyaadaة اxarfi xarafka ziyaadanimadiisa fi lkelimati kelimadda uu siyaado ku yahay bian yakuuna lahaa kelimadda inuu u sugnaado macnan bidunihi biduuni xarfi اlmasiid xarafka lagu siyaadiyey ka sokay wadaalika tusaale naxwu qaatala waa la dagaalamay qaatala asalkeed muxuu ahaa qatala soo macno ma leh qatala qatala macnay leeda qatala waa dilay wey macnay leeda hadhow alifka markii lagu daro macnaha waxay iska bedeleen laakiin macnihi asalka weli waa jira oo hadhow markii lagu daro muxuu noqonaa qaatala wuu la dagaalamay wy oo faacaladu maxay tustaa mushaaraka ficil laba dhinac ka dhaxeeya intaasuu soo kordhida aliftu laakiin macnihii dilkaas soo meli meeshii kuma jiro haddee qofkii aad la dagaalamto inaad dishaa waa dhici karta soo ma inkastoo haddee qatli iyo waxa la muqaatala ma kala laazimaan qof aad la dagaalamto inaadan dilin waa dhacda inaad dishaana waa dhacda soo ma laakiin macnihii un um asalka qatlina waxbaa ka jooga sooma kelimada ka saar qaatala alifta ka saar qatala macno ma leedo se waa macno beesh khalaas waxaa tira alifku waa zaa'id alifku waa zaa'id naxw qaatala iyo wa tabaacadda waa kala fogaade tabaacadda taada iyo alifta ka saar taada iyo alifta ka saar baacuda waa fogaada shayga fiir baacuda shaygii waa fogaada markii laga saaray taada iyo alifta kelimadii macnaay leedo khalaas waxaa tiraa ta'da iyo aliftu waa zaa'id maxaan ku ogaanay kelimadda haddii laga saaro kelimaddu macna yeelana bacuda waa fogaada haddii lagu daro tabaacadda waa kala fogaada mufaacala imaana mushaaraka imaana lakiin macnihi asalkii waa baaqi weliya laftiisu haye wastacdafa dhimrin ayuu dalbaday inuu u dhimriyo ama u turo ayuu dalbaday wastacdafa istacdafa wuxuu dalbaday inuu u turo ama inuu u naxariisto ayuu u dalbaday inuu u dhimriyo ayuu dalbaday hadda waxaan ogaanaynaa hamsada siinka iyo taada in ay yihiin siyaado sababtoo ah ka saar haddaad ka saarto cadafa waa u turay wey ama waa u dhimriyey ama waa u naxariistay fiiri cadafa waa uu u naxariistay waa uu u turay waa u dhimriyey marka sow macno ma leh kelmaddii laakiin siintii tadi maxay soo kordhinayeen dalab ah, istacdafa wuxuu ka dalbaday inuu u dhimriyo inuu u turo inuu u naxariisto uu ka dalbaday fain lam yakun hadduusan u sugnaan lahaa kelimadda macnan macne biduunihi biduuni xarfi اlmasiid xarafka lagu siyaadiyey ka sokay falaysa bizaa'idin xarafkaa zaa'id maaha haddii xarafkan laga saaro kelimadda haddaan kelimaddu wax macnaaba yeelayn ah, ilaa xarafka lagu soo celiyo khalaas waxaad tidhahdaa zaaid ma hayn zaa'id ma hayn fain lam yakun hadduusan u sugnaan lahaa kelimadda macnan wax macnaa biduunihi biduuni xarfi اlmasiid xarafka lagu siyaadiyey ka sokay falaysa xarafkaasu ma ahan bizaa'idin naxwu waswasa wuu waswaasiyey haddii laga saaro labada wow mid ka mida ka saar xuruuftan mid aan noqon karin siyaado horta ma jiro ilaa tobanka xaraf ayay ka mid yihiin labadan xarafka kelimadan laba xaraf iyadana waxa weeyaan oo la soo celiye wey waa laba wow iyo laba siin soo maa siinta saar haddaad rabto ugu dambayda waxaad tidhahdaa waswa wax macna male waswa wax laydha ma jiraan macnaba male ah, siinka ugu dambey saar waswa man waa macno beesh allala siinku inuusan siyaado ahayn haye bal wowda dhexda ku jirta saar wasasa miya wasasa wax macnaa male wasasa wax macnaaha ilaadaa ma jirto wasasa yaa sheegi kara macneed macnaba male khalaas marka maxaan ogaanay kelimadan xuruufteeda dhammaan waa asal kuma jiro xaraf zaa'id sababto xaraf zaa'id hadduu ku jiro maxaan ogaa lahayn xarafka marka laga saaro kelimaddu inay macno yeelato ah. hadda haddaan xaraf saarno kelimaddu waa macno bele waxaa noo caddaada marka was wasa afarta xarafba waa asal ah afarta xaraf labada wow labada siin dhammaan horena waa markii usoo nidhi xuruuftan meeshaad ku aragto siyaada ma wada ah siyaada ma wada ah markii afarta waxa weya xaraf lagu dhawaaqay macno yeelana haddana wuxuu kuu sheegaa calaamad kale oo lagu garto xarafka zaa'idka wa tucrafu waxaa lagu oqoonsadaa xuruufta ziyaadada wa tucrafu waxaa lagu oqoonsadaa ayda noqoshee bian tuujada in laga helo xuruuftii في المشhط مشhط duuن المشhط minhu مشhط minhu wa ka sokay مشhط minhu waa msderka مشhطna waa wax alla wixii laga soo qaatayoo toban waayo isagaa noo soo wadee مشhط minhu waa kee waa msderka مشhطna toban wey فiعل mdaarع فiعل amr isم فaacil isم mafcuul صiفة mshabaهة isم تفضيل isم زamaan isم makaan isم اlaalة kulligood wey mushtaqu waa kee waa toban shay wey ficil maadi ficil mudaaric ficlu amar ism faacil ism mafcuul sifa mushabaha ismu tafdiil ismu zamaan ismu makaan ismu aala mushtaqu minhugana waa kee masderka waa haddii aad aragto xarafkan xarafkan wuxuu ku jiraa mushtaqa mushtaqu minhuguna kuma jiro mustaqbilgiina kuma jiro waa zaa'id xarafkaas bilcagsi haddana ka dhig wuxuu ku jiraa mustaqminhuga mushtaqana kuma jiro waa zaa'id hadduusan u dhicin licilatin tasriifiya ah, taas xaashiyada weliba ini dhigayda insha allah waa arki doonaa xaashiyada ini dhigayda kelmaddaas aan ku daray oo ah cagsiga iyo xarafka marka la leeya waa maqan yahay waa inuusan u dhicin licilatin tasriifiya raqamka afraad waan kan ka qabtay wuxuu ku yidhi wa tucrafu ziyaadadii waa la gartaa aydan noqoshee see lagu gartaa bian tuujada in laga helo fi lmushtaqi mushtaqa duuna almushtaqi minhu mushtaqu minhugiina aan laga helin wuxuu ku yidhi ow cagsi dabagedi haddii siyaadada laga helo mushta mushtaqu e, minhuga mushtaqiina laga waayo bian tuujada fi lmushtaqi minhu mushtaqu minhugiyaa laga helay mushtaqiina waa laga waaye laakiin markaas maxaad ku shardine waa inaad shardi ku xigtaa waxaad leedahay arintaas shardi waxa ah idaa lam yakun suquud اxarfi min almushtaqi ow min almushtaqi minhu labada goor baa loo shardinaah licilatin tasriifiya cilo sarfiya waa inuusan u dhicin cila tasriifiya waa inuusan u dhicin xaraf ee uu si kale u dhacay laakiin licila hadduu u dhacay maya calaamad uma ahan inuu zaa'idi xaraf asalaha cilo u dhici kara lcilatin tasriifiya waa inuusan udhicin waa inuusan u dhicin waay tusaale naxwo sallama wuu salaamay salaamatan salaamid sallama waa ficil maadiya waa mushtaq meeqa laamaa ku jirta laba laamaa ku jirta laxarafka shidan waa labe laba laamaa ku jirta salaamatana meeqa laamaa ku jirta ya khalaas waxaa tidhahda laamka kale awalu zaaida ah. laamka kale awalu zaaida hadhi haddana dhinaca kale u dhig marka salaamatan alif ma ku jira sallama ma ku jira waxaa tidha alifkaasi waa zaa'id salaamatan ta ma ku jirta sallama miyay ku jirta waxaa tidha waa zaa'id taadaas labada dhinacba ka dhigo miaal haddii mushtaqa uu ku jiro xarafka mushtaq minu laga waayo waa zaa'id hadduu mustaqmilka ku jiro mushta laga waayana waa zaaid waa laakiin in lam yakun suquudu hada اxarfi licilatin tasriifiya miaal kaluu kuu keenay wuxuu ku yidhi wasallama wuu salaamay tasliiman salaamid sallama wuu salaamay tasliiman sallama meeqa laama ku jirta labo tasliimanna hal laam midka kale zaa'id u ah tasliiman ya ma ku jirtaa sallama miyay ku jirtay waa zaa'id iyaduna sidaasaad ku wadan sidaas ayaad ku wadaysaa wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلام وbaarك عalى nabiyina mxamed